xadيث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بسنن الصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات majliskan oo majliskii boqol iyo labaad ee majaalistul markay sharax kooban ee kitaabka sunan nasaa-i habeenkan waa habeen talaada ah kuna beegan saddex iyo labaatanka bisha rabiicu thaani kun afar boqol iyo laba iyo afartanka jir nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam kitaabu aljanaa-is gebagabadiisii ayaan ku dhownahay baabka boqol iyo saddexaad baabu اlmri biاlistikfaari lilmu'miniin baabu lmri farillisfar ayuu baabkan u baab yahay bilistikfaari dembi dhaaf in loo weydiiya lilmu'miniina mu'miniinta dembi dhaaf in loo weydiiyo faritaan laisfaro ayuu baabkan u baab yahay oo qubuurtoodii inta la tagay ilaahay subxaanahu watacaala dembi dhaaf loo weydiiye faritaan iyo amar lais-amro oo nabigeena amray sala allahu calayhi waali waslem ayuu baabkan u laba kun iyo toddoba iyo soddonaad waa xadiid qala alimaam النasai alيh ramat lla akhbarana yuusuf bnu saciid almisisi wa iqat xaafid qala xadaثna xajaaj ibn axmed alacwar wa iqat habt can ibni jurayj cabdimalik bn cabdilciz ibni jurayj wa iqat habtun yursil yudlis qaala akhbaranii cabdullaahi bna abi mulaykata wa iqat faqiih anahu cabdullahi bn abi mulayka samica wuxuu ka maqlay muxamed muxamed bna qays ibna makhrama ayuu ka maqlay ninkaas yuqaalu lahu ru'ya inuu nabigeena arkay ayaa la sheegaa alimaam abu daawuud iyo keyrkiin waxay yidhaheen waa iqa yaquul isagoo la raximah اllah samictu waxaan ka maqlay caaishata um اlmuminiin samictu waxaan ka maqlay caaishata um اlmuminiin ayaan ka maqlay radia allahu taala ardaha tuxadiu iyadoo ka waramaysa ka sheegaysa amaba tuxadiu iyadoo sheekaynaysa qaalat waxay tidhi alaa uxadiukum miidinkaga warramaa canii aniga oo caaisha um اlmuminiin radia allahu taala ardaha i wa can inabiy nabiga waxaana kala qabsaday ma idinkaga warramaa arrin dhexda naga martay oo aada u culsayd ma idiin sheegaa oo isagana baab aakhira iyo raxmad uu ku jiray anna baab adduun masayr aan ku jiray ma idinkaga warramaa sidaa weeyaan ma idiin sheega arrinkaas alaa uxadiukum idinkaga shakeeya canii xaggayga wa can inabiy nabiga xaggii sal sl idinkaga warramaa qulnaa waxaan idhi balahaa inaadan noo sheegi iska dhaafin noo sheego noo sheeg hadalkaas aad baan u xiseenaynaa qaalat waxay tihi lamaa goortii kaanat ay ahaatay leylatii habeenkaygii alatii habeenkaasoo huwa nabigeena sal slm cindii agtayda u ahaade tacnii huwadaas waxay ula jeedaa annabiy ay ula jeedaa inqalaba nabiga wuu soo leexday oo guriga ayuu soo galay fa wadaca wuxuu dhigay naclayhi labadiisa kabood cinda rijlayhi labadiisa lugihiisa agtooda ayuu dhigay oo dhanka sariirta luga xaggeeda ayuu kabihi dhigtay wabasata wuxuu fidiyey darafa isaarihi go hoosguntigiisa amaba go-iisa darafkiisana calaa firaashihi firaashka ayuu nabiga ee ku fidsaday marka firaash la leeyahay waxaa laga yaabaa inay nagu dhacdo firaashkan kan caafimaadka iyo kan jalaaca badan iyo adduunkan hadda ku saaxana maskaxdiina iy kusoo dhicin haddii firaash nebi maxamed la sheegay sala allahu calayhi waali wasalam waa wax aad ugu liidan wax annaga ku saaxana aad ugu hooseeya aad ugu hooseeya oo darin iyo salli iyo waxaa weeyaan magad yaroo harag iyo waxyaabo noocaasa alga amaba xaskusha oo barkin yar laga sameey iyo waxyaabo noocaas oo aad iyo aad annaga maanta aanan xataa haweysanaynin waa firaashka ayuu firaashka nabigeen ahay sala allahu calayhi waaalih wasalam marka wabasata wuxuu fidiy arafa isaarihi go-iisa qeyb ka mid a ah ama darafkiisa calaa firaashihi firaashiisa ayuu nabi iskaga fidiy siduusan dhinac ugu qabanin falam yalbad ma nagaanin ilaa raythamaa ay qadramaa qadar danna uu nabigu u meleeyey anii aniga qad raqadtu inaan hurday in yaro inaan u is yidhi caisha oo indhaha isku qabatay intaasan buu u kaadiyey uma kadibna intacala rawaydan kabihii ayuu si tartiiba dhab u gashtay intacala si tartiiba oonan aad shanqar lahayn ayuu kabihii u xirtay wa akhada ridaahu rawaydan go-iisana si muxuu ahaa fudud oo tartiib tartiib ayuu dhab u siistay u qaatay kow haahay wa ridaahu rawaydan si rawaydanta waxaa weeyaan si yara eh, dhuumasho ay ku jirto oonan aad qofka markaad wax qaadanayo haf siisani iyo markaa tartiib ah, si dhiifoon aad u qaadani si dheefoonaan ayuu u qaatay nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam kabihiina si tartiib ah oo shanqar la-aan ayuu qaatay kow uma intaa kadib fataxa albaaba albaabka ayuu furay ruwaydan si dhiifoon ayuu albaabka u furay albaabkiina si tartiib ayuu furay wa kharaja ruwaydan markuu baxayna si tartiib ah mirq ayuu u baxay o wajacaltu ana waaan gudagelay intaa iyada marka wuuu haysta nabigeena hurdaysa saas u haystaa iyadana indhaha indhaha u kala furan way ujeedaa wuxuu nabiga samayna sal l slm o umuna waxay leedahay marka caaisha radi allahu taala ardaha wajacaltu waxaan yeelay dircii dircayga fii racsi madaxan shuk shukadiian madaxaan dalaqsiiyey kow wakhtamartu markiiba khimaarkayga iyo indhaxirkayga waxaygiiaan madaxa ku sii day wataqanactu waxaan dhab isku sii xirtay izaari gorgoradaydi hoosguntigaygu xaygan dhabaan isku sii yani xijaabkeedi dharkeedi dhab isku wada siisay isla daqiiqadii wantalaqtu kadibna waan issii daeyey fii aari raadkiisii waan raadqaaday marka meeshuu nabiga gutay ayaana isku sii daeyey waa habeennimo xataa jaa albaqiica ilaa qubuurta baqiicu nabiga ka gala sala allahu calayhi waali wasalam farafaca markaasu kor u qaadiy yadayhi gacmihiisa alaaa maraatin saddex jeer oo kale fogfog ayuu nabigeena gacmihiis kor u qaaday oo alla baryoah fa aaala weliba gacmo kor uqaadkaas iyo alla aad buu u dheereeyey uma inxarafa ayaga yuu ilaah baryaa muxuu qubuurta baqi sida noo imaan doonto uma kadib inxarafa wuu soo laabtay nabigeen wainxaraftu inta annagu la taagnaayo saasaan kor markuu nabiga soo jiray annagu aan la soo jiray waana ka soo horraysa fa asraca nabiga wuu soo dheereeyey fa asractu annagu aan soo dheereeyey sidaas iga daba imaadeen fa harwala nabigu soo rucleeyey fa harwaltu annagu aan soo rucleeyey فأxdara nabiga wuu issoo dayey orod dow dow dow cadwiga waa orod caadi issoo dayey فaxdartu ana waa issoo dayey orodkii dow dow dow dow dow dow wasabaqtuhu gabar yaray ahayd waan ka soo marka waan ka soo hormaray fadakaltu guriga ayaan soo galay falaysa ma ahaanin ilaa an idajactu inaan saaxday ma oyana wax kale ma ahaanin y markaan sii saaxanay fadahala nabiga dalq gurigu soo galay faqaala wuxuu yidhi maa laki maxaa ku daaray yaa caaishata caishoy xashyan raabiyatan neeftuur iyo feerqaad ayaa kaa muuqda say xaaladda say wax kaa yihiin qaalat waxay tihi laa dhib ma jira maya yani maya waxba ma jiraan oo kale qaala wuxuu yidhi nabigana sal slam latukhbiriinani waad ii sheegi ood ii sheegi wixii dhacay aw amaba layubirunii layukhbiranii waxaa ii warami allaiifu alkhabiir allihii laiifka ahaa oo wax kasta baainkooda ogaa ayaa xaaladaada ii sheegi doona ama waad ii sheegi adigun dooro marka koleyba laba jeer baa lii sheegaya iskasii hormarsa hawsha hawl qarsoomi ma aha qultu waxaan ya rasuulka low biabi aabbahi ayaa anta ufdii aan kugu furna anta adiga wa ummi hooyada i aabbahi aan kugu furanaya fa ahbartu lkhabra xaaladda saa ahayd u sheegay oo intii tallaabo ay martay iyo ruclaynti iyo orodka iyo sidaynti wixii oo dhan ayay u sheegtay qaala wuxuu yidhi fa anti adiga miyaad assawaadu muuqaalkii madoobaa alladii kaasoo ra'aytu amaamii hortayda aan ku arkay maadaad ahayd nacam qaalat waxay ti nacma falahazanii nabiga wuu ijubudeeyey jug ayuu isiiyey ya lahziga jug oo kale waa kow fii sadrii xabadkayga lahzatan jug awjacatnii i xanuujisay ayuu nabiga ugu dhuftay sala allahu calayhi waali wasalam uma qaala wuxuu yidhi adananti adananti miyaad u malaysay an yaxiifa inuu jawr iyo cadaalad xumi sameeyo allahu alla weyne calayka adiga warasuulu rasuulkiisa miyaad u malaysay oo in haweenka kale aad u dhuunta maxamed sal slm oo adiga cadaalad darri kugu sameeya miyaad u malaysay oo waxaan ka suuragalayna sala allahu calayhi waaalihi wasalam qultu waxaan idhi mahmaa yaktum annaas mahmaa wax alla wii ama goor alla goorti yaktum annaas dadka ay qariyaan faqad calimahu اllah alla weynu ogsoon yahay qaala wuxuu yidhi nabigeena sal sl marka u warram marka maadaama iyadana u warrantsan u warramay faina jibriila jibriil ataani wuu i yimid xiina goortii ra'ayti adii aragtay aan kabaha qaadanayo dhaqaaqay wuu yimid walam yadkul calaya iima soo gelin oo guriga aan ku jirnin sooma gelin bannaanko laakiin u taagnaa waqad wadacti walaal qad wadacti aad dhigatay iyaabakii dharkaaga ood xijaabkii iska dhigt gurigaad ku jirtaa jibriil marka adigoo dharka dhigtay inuu soo gala ayuu diidey fanaadaani wuu i dhawaaqay faakfaa minki adigana uu kaa qariy dhawaaqa adig kuma maqashin lakin ani waan maqlay faajabtu waan ajiibay waan u jawaabay faakfaytuhu minki adigana waan kaa qariyey oo dhawaaq aan u jawaabay adig kuma maqashin lakin isaga waan maqashiyey fadanantu waxaan u maleeyay an qad raqadti inaad huraday ayaan u maleeyey saasaan u maleeyay u yiri nabig sal l slam wakaritu waxaan nacay an uqiidaki inaan ku kiciyona waan nacay oo kabaha habkaan u xirana iyo habka aan marada u qaadanaya habkan albaabkau furay halkaan u baxay waad ujeeday kow wakhashiitu waxaan ka baqay an tastawxishi inaad cidloota oo anaad iweheshanaysa dahabeenimo haddii aan kaa tago inaad adiga cidlooto ayaan ka baqay fa amaranii wuxuu amray marka jibriil an aatiya inaan taga albaqiica qubuurta baqiic faastaqfira dembidhaaf aan u weydiye lahum ayaga alla weyne subxana wa tacala ayuu i faray amar ayuu isiiyey qultu waxaan idhi kayfa aquulu seenaha yaa rasu rasuulka alla ana de haddii istikfaarti laiska raba anna waan samayni seen dhihi qaala wuxuu yidhi nabigana sal slm quli waxaad tidhahdaa assalaamu nabadgelye calaa ahli adiyaari daarta ahalkeeda korkeeda korkooda allaha yeela oo min almuminiina iyo wlmuslimiina muminiin iyo muslimiin rag iyo dumarba ah yarxamu اllahu alweynaha u naxariis almustaqdimiina kuwa hormaray oo mina annaga naga mid ah iyo wlmustakhiriina kuwa gadaal maray oo gadaal ama ka dhintay ama gadaal ka dhiman doonaan sida anagoo kale wainaa anagana in shaa allah looyna hadduu doono bikum adinka ayaan laaxiquuna idinka daba tegi doonaa sidaas ducadaas iyada ah ayaad ku ducayni ayuu nabigeenna u sheegay sala allahu calayhi waaali wasalam xadiidka marka fawaa'id aad u badan ayaa ku sugan in amwaadda ilaahay loo baryo subxaanahu wa tacaala oo weliba xilliyada ducada la ajiiba loo baryo waa hadiga nabigeena sala allahu calayhi waaali wasalam naxariista nabigeenna ay ku tusinaysaa ra-uufuraxiim weeyaan sidoo kale waxaad garanaysaan basharka iyo bini aadamka mansilo kasta iyo iimaan kasta iyo darajo kasta hodgaara ah waa bashar waa bini aadam umuna caaisha balfiiriya nebi maxamed ogsoon tahay inuusan xayf ku samaynaynin ay waardiye ka haysaa ay leedahay ama dumarkiisii kale ama u yara tallaabsadaa halkaas leedahay bini aadamka marka dabiicadda bashariga waxyaaba ka gudbaynin ayaa jira khaasatan qadiyadda ku saabsan eh, masayrka iyo wixii la midka ah waa tii horaanba loo dhihi jiray ragna hami iyo waxaa weeyaan damac kama dhamaada inuu <laughs> dumar labaad guursado mid saddexaad guursado mid afaraad guursado kama dhamaada at haddii xataa uu dhabarkiisa guto ood qarqarabaha ka dhige kama dhamaado ko dumarna iyagana waxaa weeyaan masayr kama dhamaado kana kan damac kama dhamaado tanna masayr kama dhamaado maadaama ay xaaladda noocaa tahay see haboon marka wax laga gudbi karaa ahayn in lala dhaqmo dad sooma dad muxua ah xanuuna ay la dhaqmaan qaba sokoran qaba waa laqmi dhiikaran qaba waa iskala laqmi soo mataqaanaan waa iska caadi waxan waa saas oo kale oo weliba de qofku ku abuuran marka in la ogaado oo haweenaydan haddii ay intay dhagax kuu qaadato madaxay kaaga sii waa inaad tirahda khayr alla ku siiye ila adigaa shuqulxumida muxuu ah hawlaha adaa galay baabkan kale adaa maray moogta oodan haba yaraatay u abiyeelin baabka isaga waxa wax caadi ah oo jirkeeda ka ah haba ka yaabinba waad garanaysaan ummuna saara iyo iyo haajar wixii kala qabsaday iyada xataa u ikhtiraaxdoo tiri muxuu gabadhan guursa markii waxay tiri dhaaf meel iga geey ilaa markii dambe lagu dhufto oo la geeyo maka soo ma sheekh annaga wuxuu noogu sheekayn jiray raximahu in akhyaar ah inuu ahay hadda aan kala garan lahay wuxuu yidhi nin akhyaar ah xaaskiisa aad u dhaqaalayn jiray oo sharaf badnaa khiyaarakum khiyaarakum liahlii waana khiyaarakum khayrakum liahlii soo ma aad buu dhaqaalan jira xaaskiisa wax inaba caadi ahayn waana siday mudan yihiin ficlan wax ay mudan yihiin oo dhaqaale iyo sharaf iyo qiimeyn iyo madax in la saartaanah wallahi inayni jirin waa hooyo waa gabar waa xaaskii dhan walba yani nabi ayagaa dhaleen sheekh ayagaa dhaleen madaxweyne ayagaa dhaleen wax walba ayagaa soo haayeen waxaanaad ka arkaysaan hadda naag maxay sheegi waa jaahilnimo waa waxmakasnimo qof dumar ama dulmina amaba wax ka sheega amaba haddii aad aragto amaba xaqeeda aan siinaynin waxaa weyaa waa safiih sufahawa safiih waa meel kale ha u raadinin marka islaanta waxay tihi ninba waxaan kugu dari xaasaan kugu dari kale kaasuu maya khayr laabsi waxad yeeli barwaaqe iyo bashbash iyo khayraan ku jirnaay marka iska joogo waxaan naga dhaafo hawsheen aan wanaagaan iskaga socono ma ay tir xaaraan abaal kale oon ku samayn kara ma jirto ilaa gabar hay soo raadi gabaray usoo raadisay gabadhiiay muxuu u doontay waa la siiyey kadibna meherka marka la samaynaa waa taqaanaano mararka qaar arooskii kharash ka badanaa la galaa haasatan magaalooyinka waa taqaanaan marka aroos oo kale ayaa la sameeyey mxuu aha lisu yimid xalwadii iyo hilibkii iyo adduunkii iyo khayrkii ayaa meeshii lasoo dhoobay gabadhii marka digsi ay ku jirta ayadaa wax garaniyo wax kala amriyo marka xilligii la mahrinayo duhurkii marka la gaaray ayay guri weyn ay ku jireen oo fillo ah waxay istiri marka waad kululaatay bal maadaama khidmadii waxay dhaceen oo hadda meherku loo taagan yahay masqushi gal soo soo yar qabooji gurigu aad bu weynyi waa filo dhanoo muxuu ahaa meeshii ay gashay kadibna aqabilta nikaaxa wa tazuujaha bi hada almahl ayaa la soo gaaray moogta marka wadaadkeed gacanta la hayaa saaxiibkeed markay markaasa waxaa weeyaan waa isilmaamtayba biya ku socday waa isilmaamtay fut iyadoo sideedii ah oo haba yaraate ah wax yani sidii ay musqusha usoo baxday meeshay taagan tahay dadkii oo saa u fadhiya xalqadii aba dhex taagan tahay xasbuna allah soo xaalad adag ma qofkaas marka ma qof waalanba mise qof dhimar qaba ninkan rag u ahaa qiimo badan aayar dafuu dhahay goyshaalka markiiba uu dhab ku siiyey xaaskiisii aayar dhegta ugu sheeg wuxuu yidhi wax qibaltaliya ma jirta hawsha waa dhammaatay inakeen soo bax nabix uu waday khalaas gabadhii gurigeeda ku celiyey wuxuu yidhi khayr waxad yeelaysaan hawsha waa dhammaatay oo bilaahi wax qabiltu laha iyo wax kala tooran ma jiraan xaalad waad arkaysaane nugu kala wada marka waxaan kala jeedaa ama sayr marka dumar iyadi keentay ay herkaas soo ma jeedaan nin rag ahna damac ma daynaya isaga mid kalena sharcigana waa ogelya haddii tabar u haya soo maaha marka aan isku saan isku wadana aan isku dul qaadana iyagana masayrkooda iska wateena iyo dharbaaxdyada ay mararka qaar ay muxuaga la soo aadayaan iyo eh, muxuu aha darmuuska laga daba tuura iyo kuwa qaaroo xataa biyo kulo shab lagu yarsiiri mararka qaar iyo ha iska wateen waxooda annagana aan muxuu aha damaceeni holan iska wadanna marka aan isu dul qaadana ma fahamteen laakiin ninka tabarhay ninkaan tabarhay nin baabka iskugu dhawaan ama dulqaad aan lahayn waay xadiidka laba kun iyo soddon iyo sideedaad xadيث ضaciif اisnaad qala imam abaranii mحamed ibn slmة اmuraadi waiqaة tabt xarit ibn skin qira'at عalيh وan asmع wاlafظ lahu can abi اqasim can ibn اqasim cbdiرaحman اqasim اcutaqi weyaan waiqaة qala xadaثanii malik ibn anas md hijr can alqma ibn abi alqma almadani waiqaة calaamة can ummi hooyadiisa murjaana ayaa la yidhah wa maqbuula annaha iyada samicat waxay maqashay umuna caaisha radia allahu taala arda ay ka maqashay taquula iyadoona qaama rasuulula ayaa istaagay sala sm daata leylatin habeen habeenada ka mid ah, falabisa diyaaba u dharkiisa ayuu xirtay uma kharaja uu baxay qaalat waxay tiri caaisha fa amartu waxaan faray jaariyatii gabadhaydii ay iyaga xuraysay bariira tatbachu nabiga inay daba gasho fatabicatu way daba gashay xataa jaءa albaqiic ilaa quburt baqiic uu ka tago fawaqaf wuu istaagay fii adnaahu meesha uu u dhow qubuurta baqi afkeeda ayuu istaagay maa sha allah allo intuu doono an yaqif inuu istaaga uma insarafa uu soo noqdo u ducaynaya dabcan fasabaqat way ka soo hormartay bariiratu faahbaratnii way sheegtay xaalad say ahayd falam adkur lahu shayan nabiga waxba ma sheegin xata asbaxtu ilaan ka waabariisto uma dakartu dalika lahu arrinka ayaa noo sheegay faqaala wuxuu yihi sal sl nabigeena innii aniga bacutu waxaa lii diray ilaa ahli baqiic ayaa la diray liusallia calayhim inaan u ducooyo xadiidka laakiin waa daciif xadiid kaloo saxiix ahayn wuu khilaafsan yahay waad ujeedaan waa munkar saas weeyaan xadiidka laba kun iyo soddon iyo sagaalaad waa xadiid saxiixa qala imam abarna cali bn xujin wahiqat xaafid qala xadaثana ismaaciil ibnu jacfar ibn abi kahiir alansaari alzuraqi mowlaahum wahiqat habt qala xadaثana shariik bn cabdilaahi alqaadi wataqana can ibni numayr cabdulahi ibn numayr ibn abi ibnu abi numayr ibn abi namir afan ibn abi namir alqurashi almadani saduq yukhطi can caطa ibn yasaar اhilaali wahiqat faadil saaxiba mawaaciid can caiشhata wuxuu ka wariyey radi lahu ta anha qaalat waxay mamuna caiشha kaana wuxuu ahday rasul rasulka sl slm kulama goor alla goortii kaanat aayata leylatu habeenkeeda min rasulilah rasulka al sl slm yakhruju bixi jiray fii akhiri leyl habeenka akhirkiisa ilaa albaqiic ayuu aadi jiray sal allahu calayhi waali wasalam qubuurtaas baqiic qul wuxuu dhihi jiray assalaamu calaykum nabadgel dushiina ayaa allah yeela daara qowmin mu'miniin muminiinta qoomka muminiinta daartoodiyey wainaa anagana wa iyaakum adinkana mutawaaciduuna qadan beri ayaan ballansannahay oo alla xaggiisa ayan ku kulmi doona ama qubuurtan isugu imaan doonaa aw amaba muwaakiluuna waa kuwa iswakiishay ayaan nahay oo maxay tahay shafaacadii amaba shahaadadii fakayfa idaa ji'naa min kulli ummati bishahiid waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida saas weeyaan waina anagana in sha allah loo hadduu doono bikum adinka laaxiquna an soo haleeli doonaa allahuma alla ikfiru dhaf liahli baqiici alkarqad geedka qarqadka la yihahda baqiicii meesha bannaanka ku taalay qubuurtan lagu xareeyey oo ku aasan ilaahu dembigooda dhaaf saas ayuu nabigeena ku duco jiray sala allahu calayhi waaalihi wasalam mutawaaciduuna qadan beriya ballansannaho dhammaanteen waa iskugu tegi doonaa carasaadta qiyamana iskugu tegi doonaa ama qubuurtaana iskugu imaan doonaa muwaakiluunana yacni dad isu xil saaran ayaan nahayoo nebi moxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam inuu ummaddan ku markaati fura waa wax cad sooma sidaas inay tahayna waa laga yaabaa wallaahu aclam ama shafaacadiibna waa suuragal xadiidka laba kun iyo afartanaad waa xadii saxiixa qaala alimam nasa amt abarna cubaydullah bn saciid asarqsi waa iqatu ma'muunu qaala xadaanaa xarmiy ibnu cumaara saduuqun yahim qaala xadaanaa shucba waa can alqama بن mrd الxضrmي wa q عan سlayman بn brayda بn uh, xusayb almarwaزي wa qaضيha iqaة weyaan can abihi abis waa saxaabiga jahiilka ah burayd ibn xusayb raضi اlah ta ada ana rasu rasul s sl ka rasulken mxuu aha idaa ataa hadduu yimaado cala maqaabir qubuurta hadduu yimaado nabigeena salى اllahu عalayhi waali waslm qaala wuxuu dhihi jiray aلsalaamu عalaykum nabadgel dushiin allah y ahla diyaar daarta ahlkeediiya oo meel muminiin muslimiina muslimiin muminiina waina anagana insha allah alweyn haduu doono bikum adinka laaxiqun waan ka daba imaan doona antum adinka lana annaga waxaad noo tihiin faratun celalya ayaad noo tihiin wanaxnu annaga lakum adinka tabacun kuwa daba socod ayaan nahay as'al allah alweyn waxaa weydiisanaa alcaafiyata badbaado lana walakum adduunya akhra inuu rabbi subxana wa tacala badbaadiya ayaan weydiisanayna khaasatan qubuurta marka la galo xadiidka laba kun iyo kow iyo fartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam aqbana qutay ibn saciid qala xadaana sufyaan ibn cuyaynat can zuhri can abi salamatin cabdiraxmaan can abi hurayrata radi a ta qar wuxu abu hurayra raggaa sooma taqaanaan dhammaantood qaala wuxuu yidhi abu hurayra lamaa goortii maanta u geeriyooday annajaashiyu najaashi oo boqorka xabasho ahaa oo muslimka markuu geeriyooday qaala nabi nabigan wuxu yhi sal slm istaqfiruu dembi dhaaf weydiiye lahu isaga ilaahay weydiiyey marka dadka muminiinta in dembi dhaaf alla la weydiiye waa ma'muur waa farana dhammaanteen way xadiidka laba kun iyo laba afartanaad waa xadiis saxiixa maxaa idiin qoran saxiix mise daciif mise shib shiba idiin qoran waaya waa xadiis saxiix insha allah qala imam abarna sulayman ibn abu abu sulayman أبو داود سليمان بن سيف الحراني وثقة حافظ قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الزهري المدني وثقة فاضل قال حدثنا أبي أبيس وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وثقة حجة تكلم فيه بلا حجة waayahay can abi saalix a idiin qoran sooma maxaa qof can saalix ay u qoranta midinku jira axsant an saalix weeyaan abi saalax abida meesha ha laga saaro can saalix ibna kaysaan waa iqa saalix ibna kaysaan weyaan can ibni shahaab zuhri eh, maxamed nacyiga waa geerida qofka in dadka loo sheega lahum ayaga najaashi inuu u sheegay saaxib alxabash xabasho saaxiibkeed ah oo boqorkuu ahaa waaya في اليوم في اليوم maalin ayuu u sheegay aladii maalinkaasoo maata فيه uu geeriyooda faqala wuxuu yihi nabigana sل sلم اstغfiruu لأkhiiكum walaalkiin dembi dhaaf alla weydiiye اللهuma اغfir للمؤminiina والمؤminaat والمسلimiin والمسلimaat الأحyاء minهum والأmwaat برaxmatika ya أرحم الراaحimiin baabu التaqliidi adkayn laisku adkay fi اtikhaadi الsuruji faynuusya iyo iftiin in la dhex dhigo cala qbuuri qubuurta oo la iftiimiyo diidme la diiday weliba aad loo adkayo baabkan ubaab xadiidka laba kun iyo iyo afar ama saddex iyo afartanaad wa xadيث ضaciifa qala الimam أخbarna qtay بن سعيid qala xadثna cabdالwارث بن سعيid الbصري wa ثiqة can mحamed بن juxaadata الكuفي wa ثiqة can abi صالح abu صالح waa baadam abu صالحan aلsaman زayata umalaynina can abi صالح baadam ayaa la baadam mawlى umuhani bint abi طaalib ayaa xuraysay waa ضaciif mudlis an ibn cabaas wuxuu ka wer radi allahu tacala anhuma qal cbdulahi bn cabaas lacana rasuulula nabiga wuxuu nacladay sal slm zaa'iraat alqubuur qubuurta gabdhaha ziyaarto ayuu nacladay walmutakidiina calayha almasaajid kuwa masaajidda ka dhigtay wasuruj iyo fanuusta ayuu nabiga nacladay laakiin agga ka macno ahaan adilo kale oo saxiix ayaa kusoo aroortay sidaa weeyaan baabu tashdiidi fi ljuluusi cala alqubuur qubuurta in la dul fadhiisto ama lagu fadhiisto adkayn laisku adkay iyuu baabkan u baab xadiidka laba kun iyo afar iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qala imam abarna mxamed ibn cabdilahi bn mubarak almuharami wa iqat xaafiظ can wakiic bn jarax waa imaamkii can sufyaan athawri can suhayl ibn abi salix almadani wa saduuqun tagayara biakhirihi can abihi abihiis wa abu salix asamaan dakwaan weeyaan wa iqatu tabt can abi hurayrata wuxuu ka weri radi la qal abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm lian yajlisa inuu fariisa axadku midkin calaa jamratin dhuxul xataa taxriiqa ilaa gubta hiyaabahu maradiisa ama dharkiisa ayaa khayr lahu ugu khayr badan min an yajlisa inuu fariisto calىa qabrin qabrin ku dul fadhiisto marka qubuurta in lagu fadhiista lama ogola waayahay xadiidka laba kun iyo شhan iyo afartanaad waa xadيث صحيح لغayrihi qala imam س أخbarna mحamed بن cabdالlahi ibn cabdالxakم almisri wa ثiqة فaqih can شhucayb ibn leyt alfihmi waxaa weya leyt ibn sacd alfahmi weeyaan ثiqaة فaqih nabiil qala wuxu xadثna leyt ibn sacd wa imam ahli misr qala wuxu yhi xadثna khaalid ibn yaزيid aljumaxi wa ثiqaة فaqih can ibn abi hilaal wa saciid ibn abi hilaal leyثi mowlaahum saduq can abi bakr ibn xasm abu bakr ibn xasm waa iqaة caabid can nadr ibn cabdillaahi الsulami almadani wamajhuul can camr ibn xasm waa صaxaabi jaliil radi اlah ta an nebi can rasul lah rasulka wuxuu ku yiri sl sl qal rasulkan wuxuu yidhi laa taqcuduu ha ku fariisanin cala qubuuri qubuurta ku fariisanin ayuu nabigeena amar ku bixi salى اllahu calayhi waali wasalam baabu itikaadi اlqubuuri masaajida masaajid in qubuurta laga dhigto oo qibladii iyo muxuu ahaa qubuurtii ama la soo geliyey masaajidii ama masaajida lagu duliso diidma la diidayu baabkan baab xadiidka laba kun iyo lix iyo afartanaad waa xadiid صaxiix ضaciif muxuu yahay xadiidkan waxaa muttafaqu calayh meel kale hala aadina qala imam abarna cmr bn cali falas wa iqat xaafid qala xadana khaalid ibn xaari اhujaymi wa iqat dabt qala xadana shucba wa imaamka can qataada ibn dacam sd basri can saciid ibn musayab radi allahu ta wadaha ana nabiya nabigana sal sl qal nabigan wuxuu yidhi lacana allahu alla weynaha naclado oo naxariista ka fogeeyey qowman qolo ittakhaduu ka yeesheen qubuura ambiya'ihim nabiyaalkooda qabriyaalkooda ka yeeshay masaajida masaajid ka yeeshay nabigan wuxuu yidhi allaha naclado oo naxariista alla ka fogeeyo xadiidka laba kun iyo toddoba-iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasaci abarna moxamed bn cabdiraxiim abu yaxya waxaa loo yaqaanaa saaiqa saaiqa ma taqaanaa yaldrim saaiqa ma taqaanaa ninkan hadda oo ahaan jiray ra-isul wasaaraha mis wuxuu ahaa isheeg ninka yeldarim ra-isul wasaare miya horta turkiya marna afhayeenka baarlamaanka ah oo maanta u tartamayey cumdaha iyo iyo governorka istanbul laga qaadi jiray ma xusuustaan yeldarim ayaa la yihahdaa addowla alcumaaniya raggii salaatiinteed ahaa nin ka mid oo yeldarim lihi jiraa jiri jiray asaaqa saaqada marka waa jacda ama biiaydhaan jacda baashaan intay dadka ku dhacda kadibna waa halligaysa saaciqa marka markii ya danab miya danab kuwan oo muxuu ahaa hadda beryaha la sheeg sheegay miya <laughs> kuwa imtixaan la sheegay marka alcumuum saaciqada waa kaas ninkaas marka waxaa loo yaqaanaa saaciqa waay ilahay ciza hana siiy subxana wa tacala fi dunya walakhira hay marka ninka la yidhaahdo moxamed ibn cabdiraxiim abu yaxya saaciqa waa iqat mukir qala wuxu yhi adana abu salamata alkhusaaci waa mansuur ibnu salamata albaqdaadi wa iqat xaafiظ qala xadana layt ibn sacd can yaziid ibn اhaad yaziid ibn cabdilaahi ibn usaamata ibn اlhaad weya waa iqat mukir can ibn shaab zuhri maxamed shab zuhri waa imaamki can saciid ibn musayab can abi hurayrata radi allahu ta ana rasul rasulka sal slm qala rasulkan wuxu lacana allah alweyna allah naclada alyahuuda wاnasaara allah naclada ittakaduu waxay ka yeesheen qubuura ambiyaihim nabiyaalkooda qubuurtooda waxay ka yeesheen masaajida bay ka yeesheen saasuu nabigeen yihi sal اllah alay slam baabka boqol iyo toddobaad karaahiyat almashi baabu karaahiyati اlmashi socod karaahinimadii bayna alqubuuri qubuurta fi nicaali kabaha asabtiyati ee nooca sabtiyada loo yaqaano waa sandalka kuwa ah sandalka oonan dufta lahayn kuwaas ayaa sabtiye loo yaqaana wallahu aclam xadiidka laba kun iyo sideed iyo afartanaad waa xadiid xasana qala aimam abarna maxamed bin cabdillahi mubaarak almuharami wahiqa qaala xadaanaa wakiic ibn jarax can alaswad ibnu shaybaan asaduusi waa iqatun caabid wa kaana iqatan wakiic ibnu jarax ayaa wuxuu le wa kaana iqatan amaba keyrkiis adhihi can khaalid ibnu sumayr miya ya sumayr asaduusi saduuqun yahimu qaliila sumayr soo ma can bishr ibn nahik asadusi waa iqa ana bashiir ibn اkhasaasiya waxaa weeyaan waa saxaabi jaliil radi yala ta qa u kuntu waxaan amshi mid la socda maca rasul la socd sal slm famara calaa qubuur muslimiin muslimiinta qubuurtooda ayuu soo maray faqaala wuxuu laqad sabaqa haaulaai kuwa waxay u hormareen laqad sabaqa haaulaai kuwan waxay ka hormareen ama laqad sabaqa haaulaai kuwan waxaa ka hormaray sharan kaiira shar badan ood ilaahay dhaafiyey dhaafeen har badan ay dhaafeen ood ilaahay dhaafiyey uma mara calaa qubur mushrikiin mushrikiintu qubuurtooda ayuu soo maray faqaalu laqad sabaqa haaulaai kuwan waxay ka hormareen khayran khayr kaiiran ee fara badan faxaalat minhu kadibna nabiga waxaa ka suura gashay iltifaatatun milicsi saas ayaa dhacday dhinac ayuu soo yaro milicsaday fara'a wuxuu arkay rajula nin oo yamshi socda bayna qubuuri qubuurta ku socda fiina caleyhi labadiis kabood ku socda faqala wuxuu yidhi yaa saaxiba sabtiyatayn kabahan sandalka ah ninka saaxiibka ahow alqihima tuur oo kabaha kula dhex soconin qubuurta ayuu ku yihi nabiga sala allahu calayhi waali wasalam baabu tasili fii hayri sabtiya kabaha aan noocaas ahayn oo sandalka noocaas aanan ahayn wixii ka soo haray amaba kabaha sandalka aanan ahayn in lagu dhexmara meeshii ay dhib lahayn ayuu baabkan u baabiyay xadiidka laba kun iyo sagaal iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasa akhbarna axmed ibnu abi cubaydillaahi alwaraaq waa iqa qaala xadaana yaziid ibnu zurec waa iqatu tabta can saciid بن أبي cروبة ثقة tbt يdلس واkhتلط بآkhiرihi عن qتاaدة بن ث يdلس عن أنس بن مالك وxuu ka wari رضي اه أن نبي nabgena صل sل nabgn وxuu yihi iن الcبد adoonka إidaa waدca haddii la dhiga fيi qبرihi qabrigiisa وتwalى canhu أصxaabuhu dadkiisii iyo dadka dugay iyo أصxaabtiisii ay ka jeestaan inahu isaga layasmac wuxuu maqli qarca nicaalim kabahooda dhanjawdooda iyo dhawaaqooda ayuu maqli macnaheeda maxay tahay marka in kaba qabuurta lagu la socdo sooma muuqato hay baabu اmasأala fi اlqabri qabriga in su-aal laisku weydiin doona ayuu baabkan baab yahay xadiidka laba kun iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nu sal abarna moxamed bn cabdillahi mubaarak almuqarim wahiqatu xaafid eh, waibrahim bn yacquub aljawsiyani wahiqatu xaafid rumiya binas qaala waxayna labadaas xadatana waxaa noormay yunis yunas yunis eh, ibnu moxamed almuadib muadib weeyaan hiqatu can shaybaan ibn cabdiraxmaan albasri waa iqatu saaxiba kitaab can qataada bn camsl basri qaal wuxuu yihi ambana waxaa noo warram anas bin malikin radi allah ta qadim rasul lah sl sl qal wuxu yhi anas bin malik qaala nabiy nabiga wuxu yhi sl slm ina alcabda addoonka idaa wudica hadii la dhigo fii qabri qabrigiisa la dhigo watawalla canhu asxaabuhu asxaabtiisii ay ka jeestaan ay ka tagaan inahu isaga layasmac wuxuu maqlaa qarca nicaalihim qaala wuxuu yidhi inahu isaga layasmacu isagoo maqli ama maqla qarca nicaalihim qaala wuxuu yidhi nabigeena sal slm fayatii waxa u imaana malakaani laba malak ayaa u imaanayaan waayahay fa yuqcidaani way soo fariisanayaan fa yaquulaani waxay dhahayaan maa kunta maxaadee taquulu mid ka yidhaahda fii hada rajul ninkan nabigeenna loola jeeda sala allahu alay waslem fa ama almuminu qofku muminka miya allah naga yeele fayaquul wuxuu dhihi ashhadu waxaan qiraya anahu isaga cabdullah addoonka alle inuu rasul rasulkiisa inuu yahay fayuqaalu waxaa loo dhihi undur eeg ilaa maqcadika makaana fadhigaada min alardi arladaad min annaar naaraad ka degi lahayd fiiri naarta halkan ka degi lahayd faqad abdalaka allah alla wuxuu kugu badalay bihi isaga maqcadan makaano fadhi oo min aljanati lagugu bedelay qaala nabiyu nabig wuxu yih sal slm fayaraahumaa jamiican labadi buu arki weeyaan naartii meeshii uu ka lahaana waa la tusi waxaa la dhihi meeshaadaad ka lahay naarta jannada meeshaad ka lahayd waa la dhihi kii naarta marka ilaahay wuxuu kugu bedelay midkan jannada qiimaha badan ayaa la dhihi saas ayuu nabigeen yihi sala allah alay slm masalatu lkaafiri qofka gaalka in qabriga isna wax lagu weydiin baabkan u baabay xadiidka laba kun iyo kob iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qال الmام أحمد بن أbي عbayd اللahi ث qال xdثnي يزيد بن زرع وثqة تبت عن سعيد بن أbي cروبة عن qتاadة عن أنس بن mالك nabgeen sl sl nabgen wuxuu yihi إن الcabda adoonka idaa wdca fيi qbri qabrigiis hadii la dhiga و tawalى canhu أصxaabu asxabti ay ka jeestaan inahu isaga la ysmacu uu maqli qarcani caalimkaba hooda dhawaaqi mxuu ahaa dhanjawdooda amaba dhawaaqooda atah waxa u imaani malkane baa u imaani fayuqcidaani way fariisanayaan fayaquulaani lahu waay dhahayaan maa kunta maxaad taquulu mid yidhahda fii hada arajul ninkan muxamadin sala allahu calayhi waaalihi wasalam maxaad ka taqaani maxaad dhihi jirtay maxaad ku sheegi jirtay maxaad ka aaminsanayd faama almumina miya fayqul wuxuu dhihi ashhadu waxaan qariya annahu isaga cabdullah addoonka l rasul rasuulkiisa inuu yahay fayuqaal lahu waxaa loodhi undur eeg ilaa maqcadika makaana fadhigaada mina naari naarta ad ka fadhin lahayd qad abdalaka allah olayn wuxuu kugu bedela xaqiiqe eh maqcda makaana fadhi oo minhu ka khayr badan jannada lagugu bedelay qaala rasul rasuulka wuxuu sal sl fa yarahuma wuu jamiican dhammaantood labada boos buu arki ama akaafiru gaalka miya aw almunaafiqu munaafiqi miya nacuudu bilah fayuqaal waxaa loo dhihi maa kunta maxaad taquul fi hada rajulinkan maxaad dhihi jirtay nabi maxamed waad sheegi jirtay maxaad ka aaminsanayd maxaad ka rumaysanayd fayaqul wuxuu dhihi laa adri ma ogi waxba kalama socdo ama waa gaal ama waa munaafiq nasal allah asalaama alcaafiya kuntu waxaana aqool mid yihahda kamaa yaquulu naas dadka waxay yihahdaan maxamed iyo nabi iyo iska dhihi jiray fayuqaalu lahu waxaa loo dhihi laa darayta ha ogaanin walaa talayta waxna ha akrin uma yudrabu markaas lagu dhufani darbatan dhufasho bayna udanay labadiisa muxuu dhegoo dhexdooda ayaa lagu dhufani fayasiixu markaasuu dhawaaqi saixatan dhawaaq yasmacuhu ay maqlayaan man yeliihi cid alle la xiriirta hayra aqalayni aanan jinkii insanka ahayn wax alle wixii la xiriiroo kaleo dhan ay maqlayaan xoolaha soomaaan arkin qubuurta ay u daaqayna hal mar ay dir leeyihin sooma arkin marka way maqlayaan way maqlayaan marka saa weeyaan baabu man qatala batnuhu qofka uurkiisa iyo calooshiisa u dhinto ama uu dilo oo muxuu inta loo gala saa ku dhinto ajarku leeyuu baabkan baabiya xadiidka laba kun iyo laba kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasir an akhbarna moxamed ibn cabdillah ala iqatun xaafid qaala xadaثana khaalid ibn xaris alhujaymi wa iqatun dabt can shucbata imaamka qaala akhbarnii jaamic ibnu shadaada almuxaaribi wa iqa qaala samictu cabdاllahi ibna yashaar aljuhani wa iqa qala wuxu kuntu waxaana jaalisan mid la fadhiyo kuntu waxaana jaalisan mid fadhiyo wa sulaymaan ibnu surad alkhusaaci saxaabigaasa iyo khaalid ibnu xurfudata alqudaci waa saxaabi isna ayaan labadan la fadhiyey fadakaruu waxaa sheegeen nacam fadakaruu waxaa sheegeen ana rajula nin tuufiya in la oofsaday maata u dhintay bibatnihi calooshiis u dhintay nin calooshiis u dhintay oo caloosha laga galay oo geeriyooday ayay sheegeen fa idaa humaa waaba iyaga labadoodiio yashtahiyaani aada u jecel an yakuuna inay ahaadaan shuhadaaa janaazatii janaazadiisa dadka xaadira inay ka mid noqdaan waaba aad bay u jeclaadeen maxaa yeele waxay rabaan inay buurihii ay helaan qiimaha badna oo ajarka ahaa fa qaala axaduhuma midkood wuxuu yidhi aakhir wuxuu ku yidhi alam yaqul misuni rasul rasulka sal slm man yaqtulhu qofku u dila batnuhu uurkiisa iyo calooshiisa uu dilo oo loo gala falan yucadaba lama cadaaba fii qabrihi soo nabiga ma dhihin fa qaala aakharu kii kale wuxuu yidhi balaha inuusan dhihin iska dhaafa nabigan uu dhahay uu dhahay uu dhahay weyaan somaa iskaga markaati kaceen in qofka uurka loo galo saa u dhinto in cadaabulqabriga laga badbaadina ashahiid qofka jidka alla isagoo jihaada ku dhinta ayuu baabkan u yahay xadiidka laba kun iyo saddex iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qala alimam nusr akhbarna ibrahim ibnu xasan alkhacmi wa iqa qala xadaثna xajaaj ibnu xamd acwr wa iqatn dabt can leyt ibni sacd imaam ahli misra can mucaawiyata ibnu صaalix alxamsi saduuqun lahu awham ana safaan أن sفان بن cمر السكسكي waa ثقة xadaث wuxuu sheegay عan rاشhid بن سacد المqري ثiqة kaثير الإsان عan raجuل nin buu ka wariyay min أصxaabi النبي nب صaب sl اه sلم أنa raجuلa nin ba qaala wuxuu yidhi nin saxaabada nabigeena ka mid a ayaa nin saxaabadeena ka mid ah qaala wuxuu ya rasu rasuulka allow nin baa muxuu ahaa saxaabadeena ka mid ah warini nin baa marka qaala wuxuu ya rasul rasuulka allow rasuulka allow marka su-aal bu weydiiyey waa laba ninoo saxaabada ka mid ah maa baalu lmuminiina muminiinta maxaa yuftanuun loogu fidnaynaa fii qubuurihim qubuurtooda ila shahiida qofka shahiidka ah ma ooyane inta kaleba qubuurtooda maaa imtixaanka adag loo marani qaala wuxuu nabigana sal slm kafaa waxaa kuilan ku filan kafaa waxaa ugu filan bibaariqati asuyuufi seefta wiriqdeeda iyo caddaanteeda calaa ra'sihi oo madaxiisa ku dhacday ayaa fitnatan fitna ugu filan seefta markay wirq inta qofka ku dhacda ay qoortiisa jarto ama saas u disho yani taa laftigeeda fidno ugu filan ayuu nabig sal allahu alayh wala slm sidaa darteed qubuurta laguma fidnaynaya dadka shuhadada ah laakiin shahiidnimo aaweyde waad ujeedaano wax walba iska shahiid waxaad arkaysaa dad gaalaho kula muxuu ahaa waa shuhada weligeed maarte yani afku maad qabsani afku maad qabsanaysaa shahiidka nin walba iska sheegan waaad la yaabaysa adiga laba kun iyo afari kontonaad waa saxiix nin kasta oo waxaa weeyaan eh, dhintaba ama la dilaba shahiid alaska dhihi isxaaq rabin ma xasuustaan kii oo yahuudda madaxda u ahaa boqor eh, boqorkii midkaan hadda boqorka ka ah eh, urdun aabihiis cabdullahi bn xusein xuseinu ku dul oyn jiri ohin waaw si looga meeshii looga wadaa la waay marka kaasaa ah shuhada shahiidnimay ku sheegi jireen wax la yaabi wax walbaa la sheegi waayahay xadiidka laba kun iyo afar iyo kontonaad waa xadid صaxiixa qala imam s abarna cabdالlahi bn saciid الsrksi wa iqaة suniy ma'muun waay qala xadثna yaحya بn سacيid الqطاn an الtaymiي sulayman ibn darkhan الtaymi wa iqaة caabid an abi cثmaan nahdi wa iqaة dabt caabid cabdiرaحman ibn mal ayaa la yihahda waa mkhadrm can caamir ibn malik albصri waa maqbuul can safwaan ibni umaya ayuu ka wariyey safwaan ibn umaya waa ibnu khalaf aljumxi waa صaxaabi jaliil ah radia اlahu ta ada qaal wuxuu yidhi aaacuunu aacuunka iyo walmabtuunu qofka caloosha loo galo uurka loo galo uurku dhinto iyo walqariiqu qofka biyaha ku maashoodo ku baktiyo iyo wanufasaa haweenaydii iyada oo dhalmadii ku dhimato iyo muxuu ahaa eh, xilligaas shahaadatun waa shahaada oo qofka shahiidnimou ku heli qaala wuxuu yidhi raawigii waxadaanaa waxaa noo warramay abu cuثmaan ayaa noo warramay miraaran dhowr jar ayuu noo warramay qaaladaas marka inuu yahay laga yaaba taymi sulaymaan ibnu darkhan taymi inuu yahay laga yaaba abu cuثmaan ayaa noo warramay miraaran dhowr jar ayuu noo warramay mararyaal badan warafacahu maratan marna wuxuu u salamariyey ila الnabiyi salى اllahu alay waslm oo markuu ka wariyey can safwaan ibni umayata can rasuulilahi amaba qaala rasul lah sl sl ma xadaana rasul lahi halkaas ayuu la aaday weye inta kale laakiin mowquuf oo ninka la yidhaahdo safwaan ibnu umaya ku dul taagan ayuu ahaa waxaadna ogaataan waxyaabahaas oo kale waa shahiidnimo eed qofkan helaya maa laa yuqaalu bira'yi inay soo gashay u badanta wallah aclam haddii xataa nabiga aan loo sarmarin calayhi salatu slam axaadiid kaloo cadaynaysana wayba jirtaa oo kan waa iska muxuu ahaa axaadiid kale ayaaba dhooban baabu damati alqabri qabriga dumitaankiisa iyo wadaqatihi iyo qofka mxuu ciriirinta uu cariiriyey oo riixa iyo dumitaanku qabriga qofka soo duma ayuu baabkan ubaabiy marka qofka qabriga la geliyo wuxuu soo dumaya sidii hooyo canugeeda ka maqnayd oo kale u soo dumi sidoo kalena mar ayuu muxuu ahaa daqda ayaa samaynaya hal maruu isku soo dhowaanay inuu xataa carada istaabataa laga yaabaa subxaana allahi alcaiim xadidka laba kun iyo konton شhanaad waa xadid صaxiixa qala imam abarna isxaq ibrahim alxandali waa ibn rahwi waa imaamkii qaala xadana camr ibn muxamed alcanqaziy alcanqaziy canqariya meelaha qaar ku qoran iska ilaaliya alcanqaziy waa alkuufi waa iqa canqariha waxaa weeyaan magacaas wuu jiraa laakiin raawigan waa canqazi qaala wuxuu yihi xadaanaa ibn idriis ibnu idriis cabdulahi ibn idriis alawdi waa iqatun faqiihun caabid can cubaydillaahi ibn camr alcumari ibn cumar alcumari cafwan almadani waa iqatun habt can naafic mowla cabdillahi bn cumar waa iqatun faqih can ibn cumar radi allahu taala anuma qaala can rasulilah rasulka wuxuu kuri sal sl qala rasulkan wuxuu yidhi hada aladii taxaraka lahu alcarsh haadaa ninkan oo sacad ibnu cubaada mis ibn mucaad ibnu mucaad ya ibn mucaad ma ahan sayid اlaws hada aladii kan taxaraka uu dhaqaaqay lahu isaga alcarshu carshigu u dhaqaaqay wa futixat lahu abwaabu الsamaai samada albaabaheedoo dhanna loo ballaqay wa shahidahu sabcuuna alfan toddobaatan kun ay xaadireen meel malagt malaigta ay janaasadiisa xaadireen laqad dumma waa la dumay dammatan dumitaan jaq ayaa laga siiyey uma furija canhu kadibna waa laga sii dayey haddii qofku ka badbaada marka damadaas qabriga oo marka hore dhabta ah uu siinaa ninkaasaan ka badbaadi lahay radia allahu tacala canhu arda oo martabadaa ilahay agti ka joogo subxana wa tacaala cadaab lqabri qabriga cadaabkiisa iyu baabkan ogaabiya nasal alla salama alcaafiya xadiidka laba kun iyo lix kontonaad waa xadiid saxiixa qala imam snt abarna isxaq ibn mansuur alkawsaju almarwsi watiqatu tabt qala xadadana cabdiraxman mahdi waa imaamkii can sufyaan athawri can abihi abi saciid ibn masruuq athawri weeyaan waa iqa can khayama khayama ibn cabdiraxmaan ibnu sabra wa iqat yursil albara bn cazib radi allahu ta anuma qal bara bn cazib yuhabit اllahu aladiina aamanuu biاlqowli اhaabiti fi اlxayaati اdunya wa fi اlaakhira aayaddaas qaal wuxuu naزlat waxay kuso degtay fi cadaab اqabri qabriga cadaabkiisa yuhabitu wuu sugi allahu alla weyne aladiina akhyaartii aamanuu alina rumey bilqowli erey ayuu ku sugi ahaabit ee sugan waa kelimad tawxiidka fi اlxayaati اdunya adduunyadan iyo wa fi اlaakhirati aakhira ayuu rabbi kusugay ku sugi qaala wuxuu naزlat fii cadaabi اqabri qabriga cadaabkiisa kusoo degtay waa su-aalihii la weydiinaya ilaahay wuu sugaya subxaanaه wa tacaala hahay ilahay hana sugo subxana wa tacala xadidka laba kun iyo iyo todoba iyo kontonaad waa xadiid صaxiixa qala imam abarna mxamed bashar bundar waiqat xaafid qala xadaثna mxamed ibn jacfar wa gundar iqat saxiix kitaab wa fii kafl qala xadaثna shucba wa imaamki can alqama ibn martad اxadrmi wa iqa can sacd ibn cubayda الsulmi wa iqa can bara bn cazib radi allahu tacala anhuma can nabi nab uu sl sl qal nabigan wuxuu yidhi yuhabit اllahu aladiina aamanuu biاlqowli haabiti fi اlxayaة dunya fi اlaakhira qala wuxuu naزlat waxay kusoo degtay aayadda qur-aanka fii cadaabi اqabri ay kusoo degtay cadaabka qabriga yuqaalu lahu waxaa loo dhihi qofka man rabuka rabbigaa kuu ahaa fayaquul wuxuu dhihi rabbi allah diinu muxamedi nebi maxamed diintiisa sal allahu calayhi waali wasalam fadalika arrinkaas qowluhu qowlka alla weyaan yuhabbit wuu sugay allahu alla weyne aladiina akhyaartii aamanuu allimnu rumey bilqowli ay ku sugay eray athaabita ee sugan fi lxayaati dunya adduunyada nolosheeda iyo wa fi laakhirati aakhira nicmo badana xadiidka laba kun iyo sideed iy kontonaad waa xadiid saxiixa qala imam nasr akhbarana sweyd bn mrsi waa iqa qaala xaddatana cbdullahi mubarak waa imaamkii can xumayda ibn abi xumayda aطawiil waa iqatun caabida can anas bn malik wuxuu ka wariyey radi allahu ta xadidkan mujdan waa rubaaci xadiidkan waa rubaaci rubaaci mataqaanaan iyo khumaasi iyo sudaasi iyo subaaci iyo tusaaci ma ad nabigeena sal slam iyo alimam nasaa afar nin basa udhexaysa waa durdura sanad alcaali yaa waa meelaha ay ragga muxadidiinta raadiyaanoo yacni sanad alcaaliga aad baa loo raadiyaa meeshii ay adigii nabiga ku dhexayn lahayd ama alimaam nasaa nabiga ay udhexayn lahayd toddoba ama sagaal ay udhexayn lahayd waxaa udhexayni afar bes waa meelaha ugu qiimaha badan ulaaiyaadna way jiraan la alimaam nasaa ma laha laakiin alimaam bukhaari iyo raggaas ulaadi adku aragsa saddex bas waad yaabaysaan waxaa weeyaan yani waaw aada u jiraa meel dhow nabiga baa u dhow yihiin salى اllahu alayhi waalihi wasalam nasiib badana waaya xadiidka anas wuxuu ka wariy maalik radi taala ana nabiy nabigana sal sl samc wuxuu maqlay sawtan dhawaaq ayuu ka maqlay min qabrin qabri ayuu nabigana ka maqlay qabri ayuu dhawaaq ka maqlay faqaala wuxuu yidhi mataa maata haada kan goormuu dhintay meydkan dhawaaqa goormuu dhintay qaala waxay yidhi wuxuu dhintay fi ljaahiliyati gaalnimadii xilligii jaahiliga intaan adiga lagu soo bixin oo muxuu ahaa islaamnimada ay imaanin ka hore ayuu dhintay waa horreeyey fasura bidalika nabiga arrinkaas ku farxay wuxuu ka baqay marka qof muumin oo la cadaabaya laakiin gaal isaga naxariis ma lahan maay alla ku caasi subxana wa tacala faqala wuxuu yidhi lowlaa an laa tadaafanuu inaadan isduugin haddii aanan ka baqaynin la dacawtu laha looyn ayaan baryi lahaa an yusmicakum inuu idin maqashay cadaaba qabri qabriga cadaabkiisaan alla baryi lahaa wax jiro weeyaan hadal ma lahan xadiidka laba kun iyo sagaaliy kontonaad waa xadiid saxiixa qala imam muslim akhbarna cubaydillah bn saciid asarqsi waa iqatun eh, iqatun suniyu ma'muun qaala xadaanaa yaxya ibnu saciid alqaطaan can shucbat wa imaamki qaala akhbarnii cawn ibn abi cawn aswaai waa iqa can eh, abihi abihiis cawn eh? ibn abi juxayfa miya hay cawn ibn abi juxayfa sax weeyaan cawn ibn abi juxayfa asiwaai waaiqa can abihi abihiis waxaa weeyaan eh, ninka la yihahdo waa wahab ibnu cabdillaahi asiwaai waaiqa abi juxayfa ayaa waxaa la yihah wahab can bara bni cazib radi allahu ta an abi ayub alansaari waa saxaabata riwaayat saxaabiyin can صaxaabi qal wuxuu yidhi abu ayub alansaari radia allahu tacala anhu ardah can jamiici aلصaxaaba waraxima jamiic ruwaat qala wuxuu yidhi abu ayub alansaari kharaja rasuullah nabigaal ayaa soo baxay sal slm bacdamaa harabat ishamsu qoraxd markay dhacda kadib fa wuxuu maqlay sawtan cod iyo dhawaaq faqala wuxuu yahuudu yahuud ayaa tucadabu fii qubuura qubuurtooda lagu cadaabi qubuurtoodii ayuu maqlay intuusu ag maray habeennimo dhawaaquu ka maqlay wuxuu yidhi marka nimanka yahuudda ahay ayaa qabriga lagu cadaabaya altacawudu min cadaab alqabri qabriga cadaabkiisa in alla laga magan ayuu baabkan u baabay xadidka laba kun iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qala imam ns abarna yaxya ibnu saciid yaxya ibnu drusta albasri waa iqa qala xadaثana ismaaciil الqناad ibrahim بن cabdimلك الsawاء waa ثiqة albصri weeyaan maya waa صaduq fii xifdihi شhay ninkan waxaa way alqanaad ibrahim بن cabdimلك albصri waa صaduq fii xifdihi شhay qal yحya qal u xadثna yaحya بن abi kaثيir wa ثiqة habt mdls أna aba سلامة cبdiرحman wa ثiqة فaqih ama xaafiظ xadata wuxuu warab an abi hurayrata radi allahu ta rasuulka sal slm anahu rasuulkeena kana waxaa calayhi salatu slam yaqudumidii iyo yidhahdo allahuma allayow innii aniga acuudu waxaan kaa magangalaya bika adiga min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa acuudu bika waxaan kaa magangalaya min cadaabi annaar naarta cadaabkeeda wacuudu bika waxaan kaa magangalaya min fitnati almaxyaa walmaat nolosha geerida fitnadeeda wacuudu bika waxaan kaa magangalaya min fitnati almasiix dajaal beenaalihii isha ma shartiisana waan kaa magangalayaa saasuu nabiga nihi sal slm xadidka laba kun iyo kow iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qala imam abarna amr ibn sawad ibn aswad ibn camr wa iqatu can ibn wahb cabdulah ibn wahb wa iqatun xaafid qala wuxu hadatana yunis ibn yaziid alayli wa iqatun habt can ibn shaab zuhri can xumayd ibn cabdiraxmaan ibn cawf wa iqatun can abi hurayrata radi allahu ta qala wuxu abu hurayra samictu waxaan ka maqla rasul an ka maqla sal slm bada bacda dalika arrinkaas kadib yastaciidu isagoo ka magala min cadaabi qabri qabriga cadaabkiisa markii ay qiso noo imaan doonto kadib oo gabar yahuudiyad ah ay caaisho ku tiri ilaaha kaa badbaadiya cadaabka qabriga nabiga arintaas wixii ka dambeeyey waa la waxyooday in arinta ay jirto xadiidka laba kun iyo laba iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa أنه سمع wxuu ka maqlay asmا بنت أبي بكر dات نطاaqayn رضي الله ta عنها تquل iyadoo laqaama rasul nabga ayaa istaagay sل sلم فذakra wuxuu sheegay الفiنةa fitنة ayuu sheegay اlatii taasoo yuftanu biha الmarءu qofka lagu fidnayo fii qabrihi qabrigiis lagu imtixaamo falama goorti dakara dalika arrinkaas uu sheegay oo fitnaة الqabrigi ضaja الmuslimuuna muslimiintu way dhawaaqeen dajatan dhawaaqitaan aad way naxeen dhammaantood waa la wada naxay in qabrigii laisku imtixaama waa mogto hawl dheer wa qabrigii carasaadka qiyaamo miisaankii siraadkii hawl dheer waa yani kitaabkii yamiin amamxuu ah ama shimaal hawl imtixaana ah waa nasal allah asalama alcaafiya daja almuslimin way dhawaaqeen dajatan dhawaaqitan xaalad teeday oo kala dhex gashay beynii aniga iyo wa bayna an afhama inaan fahma kalaama rasul la slka kalamkis sl sl nabiga xadiidku u waday hadalka u waday xitaa waan maqli way dhawaaqa muslimiinta ay dhawaaqeen iyo naxdinta ay naxeen falamaa goortii sakanat dajatuhum dhawaaqoodii markii u degay oy hoos hadalka udhigeen ama amuseen qultu waxaan ku idhi rajulin oo qariiban minii ii dhowaa ay baaraka allaahu laka allaha kuu barakeeye cilmigaaga iyo cumrigaagabe iyo khayrkaada dhanbe maada qaala muxuu yidhi rasul rasulka sal slam fi akhiri qowlihi qowlkiisii intuu dambaysay muxuu yidhi intuu roon maq lakin gadaalda muxuu ka yidhi qaala wuxuu yidhi qad uuxiya ilaya waxaa lii waxyooday annakum aninka tuftanuuna in laydinku imtixaami doono oo laydinku fidnayn doono filqubuuri qubuurta qariiban mid u dhow min fitnati dajaal dajaal fitnadiisa mid u dhow in laydin fidnayn doono ayaa lii waxyooda ayuu nabig yiri sal l sl marka waxaad ogaataan fitnada dajaal wax sahlan iyo wax caadi inaba ma ahan nasal allah asalama alcaafiya xadidku laba kun iyo saddex iyo lixdanaad waa xadiis saxiix qala imam abarna qtay bn saciid can malik hajr can abi zubayr muxamed ibn muslim tadrus can tawus ibn kaysan waa imaam can cabdillahi bn cabaas radi allahu tacala canhuma ana rasul rasulka sal slam kan rasulken wuxuu yucallimu mid barhada ducaa ducadan yuu bari jiray kamaa yucalimuhum siduu bara suurata suurada min qran qran ka mid saxaabadu bari jiray annagana inaan naqaan in kalan isweydiina ma naqaana ha haddii ay noqoto ahlan wasahlan hadaadan aqoonin hadda xifd quluu waxaad tihahdaan allahuma alla ini aniga acuudu bika waxaan kaa magangalay min cadaabi jahannama jahanam cadaabkeedan kaa magangalay kow wacuudu bika waxaan kaa magangalay min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisaan kaa magangalay waa laba wacuudu bika waxaan kaa magangalay min fitnati almasiix dajaal beenaalihii isha cawarna oo isha masaxna ee fitnadiisaan kaa mangeli acuudu bika waxaan kaa magala min lmaxyaa walmamaati noloshaan geeridaba fitnadan kaa mangeli saasuu nabigeena amar ku bixi in la xifdiyo sida suuradda iyuu dadka uxfisin jiray siiqo kalena ay ku imaaday xadiidka laba kun iyo afar iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qال الإمام ana caaishaa umna caiha radi a ta qat way tii umna caaisha dakhala caleyhi rasul lahi yaa galay sal slm cindii agtay waxaat imraatun haweeney uma yahuud gabar yahuudiyadda ayaa ila joogtay marka adduunka waa lala dhaqmaya yahuud waa lala dhaqmi nasaarada waa lala dhaqmi ixsaan waa loo samayni ilahay wuxuu le subxana wa tacala yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatilukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum wtuqsituu ilayhim in allaha yuxib muqsitiin muqsitiin inamaa yanhaakum allahu can aladiina qaataluukum fi ddiin وأkرaجوكم مiن diyaaرiكم وظahrوا عaلى إkراaجiكم أن تwlوهم وmaن yتwlهم miنكم faأuلaئiكa هuم الظاaلimuun weyaan qofkii marka saaxiiboosaad ka dhigta kuwaas alla iyo rasuulkiis la coloobay oo diinta kuula kuga coloobay kuwaas waa kuwa inkaarta ku dhacday nasأal اllaha السaلaam والcaafiya beryaha waxaa loo batay in walaa walbara laba jeclaado muxuu ahaa gaaladii iyo hees kuwa heesaay iyo kuwa kubadda nujuumta uu ahaa insax taعbiir iyo waxyaabahaasa maanta laba tobanka laga daba ordiyo wax weyn loo arkiyo marka khatar waa nin sheekho meelahaas joogaa mar soo booda wuxuu yidhi ninkii kubad qolyahan eh, kubadda ciyaaro jeclaad he intee la marinaya ya <laughs> islaamnimadu islaamnimada waa ka baco yii wasigada khataraan galle marka baabkaas waxaa weeyaan mararka qaar in aan mudanaa laga yaabaa hadalka asaga calaa ilaaqi looma qaadanayo culimadu di ay ka hadleen oo la radiyey laakiin mararka qaar meelaha u joogta ragga qaar markaad aragto waaad leeda le warkaas mxuu ahay daw iyo inuu yeeshaa laga yaabaa wada inuu yeesha waa laga yaabaa lianna waxaa weye nin saxaabada nabigen waxba aan ka ogeyn abubakr iyo cumar iyo cumaan iyo cali iyo mxuu ahaa walaa zawjaadka nabiga aanan aqoonin sala allahu calayhi waali wasalam maca dalika gaal kasta oo nijaas oo la sheegana aabbihiis iyo awowgiis iyo abtirkiis iyo meelba kala leeciyo intuu xataa mishaar qaati maalinta la qoray iyo mxuu aha inta gooloo dhali iyo waxaas wada yaqaan ninkaas muxuu yihi marka intaad jiraan ankeen ku tirinayna markaas waad garan kartaan meesha lagu tirina ma fiicna kaas ku fiican maaha meel dhow ma joogo ka isaga khatar ayuu ku jiraa marka ninka haraanti ku dhafto oo ku dabagediyo mararka qaar yaa lala yaabin oo lalihin muxuu ninka wadaadka waxyaabo khatara ah la arkay oo innaba caadi ahayn ya qofka qalbigiisa iyo jacaylkiisa iyo xubbigiisa iyo mararka qaar qaar isgubi maan dhowed waxaan arkay muxuua soomaaliya dhexdeeda gabar u dhigaysa baf eh, eh, eh, bathday yacni maalinta addashay waa mid jila ah oo kuwan oo filimada hindiga jira oo gaal ah ay udhigaysaa maalintaa dasha war imtixaanka adduunka wax noogu dhacay iyadiiya muxuu ahaa teedii ay samaysana kow tiisina u samaynaysaa gaalkii waana soomaali waa muslimiinta qur-aanka ina afisanta laga yaaba waxay ku faantamay leeda aniga alxamdulilah ilaaha mahadla waa laigu anqariya leeda waa laigu anqari hooyo iyo muxuu guriga naga weligeed maba laga dambi ninkaas waa laigu anqariya xubbigiis saasay leeda social media ka fiiriya acuudu billah waxaas marka in lagu dabagediya haraanti lagu dhufto oo muxuu la yihahda dhankaas halmare qofkaas maxadiidi haddii aan waxyaabaa qaar la ilaalinayn khatar waa ikhwaani marka mararka qaar waxaa weeyaan ragga qaar oo seeflaboodyaha markay waxyaabaa qaar ay ku dhuftaan madaxa ku dhuftaan kulli waxay sheegaan kulli muxuu ahaa ma ahan meel cidla ma ahan alif waxmali bas maahan mararka qaar afar alif waxmali waa istaagaya ya ha ha ha ha heega maqlaysa midaa wuuu dhahay adiga hooya aab wa ka sheeg aniga ama hooyaday y ama aabay lakin haddii aad ciyaartay fulan wa ka sheegto khalaas wa xaalkayga waa meel waxaasoo kale mogta kuwaas marka in lagu yara haraantay mararka qaar sooma mud a kale amarmarayna hadda toos uma harantanay laakiin waxay mudan yihiin waaya inakum adinka waxaa weeyaan wacindii waxaa agtay imraatun haweeney oo maali yahuud yahuuda wahiya idan taqul waxay leedahay inakum adin tuftanuun waxaad idinku fitnayn doona fi lqubuuri qubuurta fartaaca rasuulullah nabiga ala sal slam wuu argagaxay sala allahu calayh waali waslm inta ayada marka looma waxyoon marka iyada ka hore wa qaala wuxuu yidhi inamaa in kalamaan tuftanu yahuud yahuud inbaa la fidneeya wa qaalat caishatu waxay tihi falabitnaa layaalay habeenay aan nagaanay oon joognay uma qaala rasul wu sl slam inahu shanii uuxiya ilaya waxaa lii waxayd anakum adinka tuftanuuna fi lqubuur wayiga imaada marka in muminiinta ataa la fidnayna qubuurta lagu imtixaami qaalat caishatu waxay tihi fasamictu rasul llahi ad maqlay sal slam bacd intaa kadib yastaciidu isagoo alla ka magangala min cadaabi alqabri qabri cadaabkiisa ayaan maqlay waatan saxaabada uu baray sidii faatixada iyo suuraddaadu baray uu baray sala allahu calayh waslm xadid laba kun iyo shan iyo lixdanaad waa xadid saxiix isnaada qala alimam sl abarna qota ibn saciid qala xadaana sufyaan ibn cuyaynata an yaya yaxya ibn saciid alansaari weeyaan soo halkaa maha booskiisa can camrata binta cabdiraxmaan wahiqa can caaishata waxay ka warisay um min radi allah ta anha ana nabiya nabigena sal slm kana wuxuu nabigeena yastaciidu mid maangala min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa wa min fitnati dajaal wa min fitnati dajaal dajaal fitnadiisa wa qala wuxuu yihi nabigena sal slm inakum adinka tuftanuuna fii qubuurikum qubuurtiin ayaa lidinku fidnaynayaa saas ayuu nabigeena yihi sala allahu alay slm xadidka laba kun iyo lix iyo lixdanaad wa xadid saxiix isnaada qala imam abarna hanaad ibn sri abu sri wa iqa can abi mucaawiyata maxamed bn khazim dariir weya waiqatu axfad الnaasi lixadiiث اacmash waqad yahimu fi xadiiثi hayrihi can acmash waa imaamkii marka axfad الnaas lixadiiث acmash wa can shaqiiq ibn slmta waiqaة mkhadrm can masruuq ibn ajdac waiqaة faqiihu caabidu mkhadrm waa imaamkii can caaishaةa radi alah ta anha qaalat waxay tihi caaisha dakhalat yahuudiyat yahuudiyad ayaa calayna anaga noo soo gashay guriga inoogu timid fastawhabatha waxay inay u hibaysay ka dalabtay shayan shayna wax siisay ka dalabtay fawahabat lahaa caaishatu ay u hibaysay marka ixsaan in loo sameeyo yahuudda iyo kirishtanka iyo dadka gaalada ah iyo boodiyiinta waxba dhibaato ma laha laa yanhaakum allahu can ladiina lam yuqaatilukum fi diin walam yukhrijukum min diyaarikum an tabaruhum watuqsituu ilayhim in allaha yuxibu lmuqsitiin weyaan war ma lahan waxaa weeyaan wax dhibaato oo ku sugan ma lahan weliba haddii mualafat اlqulub ay yihiin waaba iyada kaba sii fiican faqaalat waxay tihi ajaaraki ilah alloinha kaa badbaaday min cadaabi qabri qabriga cadaabkiisa qaalat caaishatu waxay tihi umuna radialatu anha fawaqaca fii nafsii min dalik arrinkaas waxba qalbigay iga dhacay arrin baa igash culays baa fuulay xataa jaa ilaa ka imaada rasu rasulka sl sl fadakartu dalika la arrinkaas ayaan u sheegay faqala wuxuu nabigeena ala sl slam inahum ayaga la yucadabuuna fii qubuurtooda ayaa lagu cadaabaya cadaaban cadaab oo tasmacuhu ay maqasho albahaa'imu xoolaha xataa ay maqlaan bahiimada iyo xoolaha xataa way maqlayaan saas ayuu nabig yiri sal sl xadidka laba kun iyo toddoba iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qala imam abarna mxamed ibn qudamة اsrsi watiq qala xadaثna jrيr بn cbdilxamid الضbi can mansuur muctamir can abi wail shaqi bn slma can masruuq can caaشhata intaba waa raggii asxaabteenna ahaa asxaabteenna haddii aan ayaga u dhowaan karna waxbay ahaan leed laakiin carabkeenna iyo indhaheenna ayaa qabta cilmigoodana allahna siiyo qaalat waxay tiri umuna caaisha dakhalat waxaa soo gashay calaya cajuusataan laba islaamo oo waweyn cajuusada annaga moog tahay cayb iyo caayaan u aragnaa laakiin cajuuza waxaa weye ama cajuuza waa iska af carabi caadi ah oo qof weyn ya saa weeyaan annaga laakiin cajuusa yahay haddii la yidhah hataa gabar yar haddii cajuusa la yidhah waa cayb sooma saas weeyaan waaya dakhalat calaya cajuusataan laba haween hooweynaya iisoo galeen oo min cujazi yahuudi lmadiinati madiine yahuuddeedii laba dumar ah oo weyn oo dad ah ayaa iisoo galeen faqaalat waxay yidhahdeen ina ahla alqubuuri qubuurta ehelkooda yucadabuuna fii qubuurin qubuurtooda ayaa lagu cadaabaya fakadabtuhumaa waan ku beeniyey yani waxba kama jiraan waxad sheegaysaan walam ancam ma aanan doonin ama uguma necmaynin ama kuma nimcaysanin an usadiqahumaa inaan ayaga rumeeyo laa uncimu bihi caynaka ishaada kuma qaboojinayo kale wa yacni inaan eh, u rumeeyo warkoodii eh, kuma qalbi qabowsanin ayagana kuma qalbi qaboojinin kamaan dhegaysanin fakharajta way baxeen wadakhala calaya rasulah ya soo galay sal sl faqultu waxaan ya rasul rasuulka allow ina cajuuzatayn laba cajuuza oo min cujazi yahuudi lmadiinati magaalada madiina yahuudiyeedii islaamihii eh, weyne ka mid ah qaalata waxay yidhahdeen in ahla qubuuri qubuurta ahelkooda yucadabuuna fii qubuuri qubuurtooda ayaa lagu cadaaba qaala nabigan wuxuu yihi sal slam sadaqataa run bay sheegeen inahum ayaga yucadabuuna waxaa la cadaabaya cadaaban oo tasmachu ay maqasha albahaa'imu kulluhaa bahaa'imta oo dhan famaa ra'aytu ma arkin sallaa inuu tukaday salaatan salaad ilaa hadduu tukada tacawada alla wuxuu ka mangeli jiray subxaana wa tacaala min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa ka mangeli jiray hada wallahu aclam w sala allahu waslama cala abdi rasuuli mustafa